بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا تنفعنا به اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل cashirkani waa cashirkii labaad ee kitaabkii safiinatu salaax cashirkeennii u dembeeyey wuxuu ku saabsanaa muqadimadii mualifka iyo macna shahaadateyn labada shahaadateyn macnahooda waxayna ahayd ruknigii koobaad ee arkaantii islaamka marka mualifku raximah اllahu tacaala kitaabka isagoo haddana kitaab fiqi ah ayuu ku bilaabay macnaha shahaadateynka asagoo uga gol leh in qofka mubtadiga ah in uu طalabkiisa ku bilaabo inuu fahmo horta macna shahaadateyn waa waajibka u horeeya ee qofka muslimka ah ee mukalafka ah looga baahan yahay kadib mualifku raximah اllahu tacaala wuxuu ku xujisiin doonaa ruknigii labaad ee arkaantii islaamka oo ah salaadii marka cashirkeenna caw wuxuu ku saabsan yahay shuruuddii salaadda oo runtii mualifku aad iyo aad uu u faahfaahiyey oo u kala dhigdhigay ثuma yajibu عalayhi an yatacallama shuruuط الsalaaةi ثuma yajibu عalayhi damiirka calayhi wuxuu u laabanayaa qofkii muslimka ahaa ee hore mualifku usoo sheegay dabeetana waxaa ku waajibaya ayuu leeyahay qofkii muslimka ahaa dabcan waxaa looga jeedaa qofka mukalafka ahee ee qaangaadhka ah ee haddana caaqilka ah an yatacallama inuu barto shuruuda salaati salaadda shuruuddeeda wa arkaanaha iyo arkaanteeda iyo wa mubdilaatiha waxyaabaha burinaya markuu mualifku leeyahay yajibu calayhi an yatacallama shuruud الsalaa salaadda shuruuddeeda iyo arkaanteeda iyo mubdilaadkeeda inuu barto ayaa muslimkii waajib ku aha ayuu yidhi maxaa yeelay salaaddii waa waajib waxay ku asaxaysay iyo wixii burinayey inuu qofka muslimka ah barto waajib bay ku noqonaysaa min baabi maa laa yatimu اlwaajibu ila bihi fahuwa waajib wixii waajibku unu ku dhamaystir ku dhammaystirmaynin la'aantii waajib buu noqonaya marka cilmigu fiqiga xagga xugum ahaan waa kan u qaybsama farducayn iyo fardu kifaaya farducaynka wuxuu noqonayaa waa fiqiga laga rabo qof kasta oo muslim ah inuu barto maxaa yeelay waa wixii diinkiisa uu ku asaxayay diintiisii wuxuu ugu baahnaa weeye cibaadaadkiisi waxay ku ansixayeen salaaddii iyo soonkii iyo zakadii iyo xajkii iyo waxay mucaamalaadkii daruurigaa u baahnaa inta uu u baahan yahay qofka muslimka ilahay ku caabudayo inuu fiqiga ka barto waa waajib weeye hadduuna baraninna wuu ku dembaabayaa tusaale ahaan qof muslim ah oo salaaddii tukanaya oo aan garanayn salaadda arkaanteedii iyo shuruuddeedii iyo waxay ku buraysay qofkaasi salaadiisu waxay u dhowdahay inaysan marar badan asixin ama uu ka tago shuruuddeeda bar ah, ama arkaanteeda wax uu ka tago isagoon ogeyn laakiin jahligaa loogu cudurdaari mahayo jahligaas loogu cudurdaari mahayo waxaa waajibkaha ah inuu barto maxaa yeele baa joogtay cilmigii waa muntashir walilah alxamd cilmigii aad buu faafay si fudud buu baran karaa waaya uma yajibu calayhi waxaa waajib ku an yatacalama inuu barto shuruud salaati salaada shuruuddeeda shuruuddu waa jamcu shardi oo shardiga luqa ahaan waa calaamo isilaax ahaanna fuqahaduna tacriif bay u leeyihiin usuuliyiintuna tacriif bay u leeyihiin tacriifka fuqahadu waxaa weeyaan maa yatawaqafu calayhi صixaة الشhayءi wa kana khaarija can maahiyati maa yatawaqafu calayhi صixaة الshay waa waxa uu ku taagan yahay shayga asixitaankiisu bimacnaa shaygii ama cibaado ahaato ama mucaamalo ha ma asaxayo la'aantii wa kaana khaarijan can maahiyati isla markaan ka baxsan yahay shayga xaqiiqadiisu ka baxsan yahay wuu ka horeeya wuu ka hor dhacaa shardigu waa tacriifka fuqahada oo tusaalhiisu waa maxay sida dahaarada oo kale dahaaradu waa shardun min shuruudi الsalaa wayna ka baxsan tahay salaadii salaadu la'aanteedana ma asaxayso usuuliyintuna waxay ku tacriifiyaan maa yalzamu min cadamihi alcadam waa waxa la'aantiisa ay ka laasimayso la'aan haddii la waayo shaygii mashruudka ee loo shardigay waa la waayayaa yalzamu min wujuudihi wujuudu walaa cadamu lidaati jiritaankiisa shardigii in la helo kama laasimayso inuu shaygii mashruudka ahaa la helo iyo in la waayo toona oo dahaarada qofka haddii uu ka tago dee mashruudkii baa la waayay oo salaaddii ma asaxayso haddiise dahaaradii la helo salaaddii ma la helayaa waa laga yaaba qofki inuu la yimaado oo dahaaradii salaaddiisii ay ay asaxdo si fiican u u dhammaystiro arkaanteedii waxaa laga yaabaa salaaddii inaysan asaxinoo oo rukni arkaantii uu ka tago kuga arkaantii ka mid a ah. marka kaas weeye shardigu rukniguna wuu dhow yahay shardiga oo maa yatawaqafu calayhi sixatu shay weeyaan waa ku taagan yahay shayga asixitaankiisu laakiin farqiga udhexeya rukniga shardiga waa maxay shardi eh, ruknigu wuxuu ka baxsan yahay wuxuu ku dhex jiraa daakhilu fii maahiyati shay shayga xaqiiqadiisii buu ku jiraa baynamaa shardigu ka salaada arkaanteeda waxaa ka mid ah iyo qiyaamkii intaaba waxay ku dhex jiraan salaada dhexdeedii salaada dhexdeedii ayay ku jiraan laakiin shardigu wuu ka hormaraa wuuna la soconayaa shardigu waa hardi inuu inuu shardigii joogo inta cibaadadii la gudanayo ama camalkii la gudanayo waaya uma yajib aleyh waxaa waajibku an yatacalama inuu barto shuruuda salaati salaada shuruudeedii iyo wa arkaanahaa iyo arkaanteedii iyo mubilaatihaa iyo waxyaabihii burinayay fa shuruuuhaa salaada shuruudeedu itnaa cashara labiyo toban shardi weeye alwalu kan hore dahaaraةu thawb maradii inay daahir tahay iyo walbadani jidhkii inuu daahir yahay iyo walmakaani makaankii inuu ka طaahir yahay min النijaasaati نijaasaadkii wa hiya نijaasaadkaas alkhamru weeye khamrigii wاlbowlu kaadidii weeye wاlghaayadu saxaradii weeye wاlrawhu digadii weeye wاdamu dhiiggii weeye wاlqayxu malaxdii weeye wاlqayu mantagii weeye wاlkalbu aygii iyo wاlkhinziiru doofaarkii iyo farcu axadihimaa labadooda midkood faraciisa ama midkood macnaha ayga iyo khinsiirka faraciisa wاlmaytatu baktigii weeye iyo washacruhaa tinteedii iyo wadilfuhaa qoobkeedii iyo wajilduhaa harageedii iyo wacadmuhaa lafteedii ilaa maytaة اlaadamiyi aadamiga baktigiisa ama meydkiisa markii laga reebo wasamaki iyo kalluunka maytadiisa markii laga reebo wاljaraadi iyo anyaxa maytadiisa wاlmudakaata neefkii la gowracay almubaaxa ee bannaanaa akluhaa in la cuno waaya fa shuruuطuhaa salaadda shuruuddeedi wuxuu leeyay mualifki isnaa caشhara sharطan waa waa labiyo toban shardi alأwalu midka hore طahaaraة الthawb wاlbadani wاlmakaani min الnajaasaat in maradii qofku uu xidhanayey inay طaahir ka tahay E, uu ku tukanayey iyo jidhkiisii iyo makaanku ku tukanayaba inay daahir ka yihiin nijaasaadka marka la leeyahay dahaaratu sababta dahaarada intayna gudo gelin ashyaadan uu mualifku sheegay raximah اllahu tacaala maxay tahay dahaaradu luq ahaan waxaa weeyaan annadaafa nadaafad ayaa la dhahaa laakiin sharcan waxa weeyaan isaalaةu xadaثi aw najasi aw maa fii macnaahuma wa calىa suuratihima waa in la zuuliyo xada xadaku waa weyse weyse la'aan waa amru ictibaariyu yaquumu biاlacضاء yamnacu min صixaةi الصalاة waa xadakii waxa weeyaan dahaarada dahaarada laba qaybsanto dahaaraةu najas iyo dahaaraةu xadaث marka xadakii qofkii inuu zuuliyo aw najasin ama isaalaةu xadaثin aw najasin yani xadadkii la zuuliyo ama nijaasadii la zuuliyo iyo wixii la mid ah ama suuradoodii leh ama la macno ah garanaya xadadka in la zuuliyo iyo in nijaasadii la zuuliyo waa dahaaro laakiin waxa la macnaha ama suuradooda leh waa maxay waa in weysadii la tajdiidiyo qofka asagoo weyse qaba hadduu weysadii cusboonaysiiyo waa dahaaro haddii uu tayamumo tayamumkaasi waa dahaaro walow uusan xada kor yeelaynin cinda اfuqahaa fuqahadu waxay leyihin tayamumka xadadka ma kor yeelaya laakiin salaaddii wuu banaynaya aksaasha masnuunka ah qabayska sunnada ah sida qabayska jumcahoo kale iyo ciideynka oo kale kaasina waa dahaaro walow yuusan xadad kor yeelinin dahaaro ayaa lagu magacaabaa waaya dahaaraة الthawbi marka hadda wuxuu ka hadlaya mualifkii dahaarada laba qaybsantaa oo dahaara min alxadaث wa dahaara min الnajas dahaaro laga daahir noqdo xadakii iyo dahaaro laga daahir noqdo nijaasadii mualifku wuxuu ku bilaabay dahaaradii nijaasada ayuu ku bilaabay xadakii dahaaradii xadadkana way noo iman doontaa waayahay dahaaraةu thawbi marada inay ka daahir noqoto iyo walbadani badankii waa jidhkii qofka iyo wlmakaani makaankii qofku ku tukanayey halkii uu ku tukanayey min anajaasaati najaasaadka inay ka daahir noqoto marka la leeyahay makaanka waxaa loo jeedaa inta qofku uu taabanayo markuu salaada tukanayo inta xubnihiisu ay gaarayaan lugihiisii iyo lowyihiisii iyo gacmihiisii iyo wejigiisa laakiin inta halka ku toosan laabtiisa hadday nijaaso taallo marka uu sujuudayo tusaale ahaan ee nijaaso ay ay halkaasi ay nijaas tahay salaaddiisa u ansaxaysaa maxaa yeelay meesha uu ku tukanaya waa daahir halkaasi way ka baxsan tahay meeshuu ku tukanaya waaya nijaasadu tacriifkeedu waxaa weeyaan mustaqdarun yamnacu صixaةa الصalaaةi xayثu laa murakhis mustaqdarun waa shay la qurumaysto ama naftu neceb tahay yamnacu sixata salaati oo salaadda asixitaankeeda diidaya xayu laa murakis markaysan jirin wax rukso ah macnaa wax cudura uusan jirin ama wax daruuro aysan jirin mustaqdar markaan leenahay wax naftu ay nacabta oo qurun ah waxaa soo gelaya wasakdii xaakadii candhuuftii kaadidii waxas dhan baa soo gelaya laakiin dee candhuufta iyo xaakadu waa daahir salaadda ma diidayaan asixitaankeeda waxaa laga hadlayaa mustaqdar wax la qurumaysto oo haddana salaadda asixitaankeeda diidaya waa in laga hela qaydkan labaad oo ah in salaadda asixitaankeeda uu diidayo markaasuu nijaaso noqonaya marka waxaa soo gelaya kaadidii iyo saxradii iyo wix la midkaa ah. kaa weeye tacriifkeedu laakiin mualifku muusa noo tacriifinina tacriifkii la yaqaano ee xadka ahaa muu noogu tacriifin wuxuu noogu tacriifiyey bilcaddi tirin wuu noo tiriyey mualifkii wuxuu yidhi wahiya nijaasaadkaasi waxaa weeyaan alkhamru khamrigii weey khamrigu waxaa weeyaan kullu muskirin maa'icin waxaa weeyaan wax kasta oo dareero ah oo maandooriya waa in labadaa shay laga helaa horta waa inuu yahay muskir waa shay maandooriya waa inuu ahaado marka labaadna waa inuu ahaado shay dareero ah haddii labadaa mid laga waayo khamri ma noqonayo tusaale ahaan haddii uu shaygii yahay maandooriye laakiin uusan dareero ahayn xashiishka oo kale ama xashiishadda khamri ma aha nijaas marka lagu tilmaami maayo waa inuu shay dareero ahaado waa inuu shay engegan ahayn ama shay kale oo dacaama ah uusan ahayn waa inuu shay dareero ahaado marka shayga dareeraha ee maandooriyaha wxuu wixii doona ha laga sameeyo ama ha laga sameeyo cinab ama timir ha laga sameeyo ama zayib halaga samey ama ay shay halaga samey xataa haddii laga sameeya burka iyo khamiirka wuxuu noqonayaa hadduu maandooriya u yahay khamri ayuu noqonaya waaya waa nijaas walbawlu kaadidii ayaa nijaas ah walghaa'itu iyo saxaradii walrawhu digadii markaan diga waa saxaradii xayawaanaadka sida lo iyo geela iyo ariga saxaradoodii wey wadamu iyo dhiiggii markaa dhiig leenahayna waxaa looga jeedaa dhiigga dareeraya addamu اlmasfuux ilahay qur-aanka inoogu sheegay ma soo gelaya dhiigga fadhiya ama adag sida beerka iyo beeryarta ayagu nijaas ma noqonayaan walqayxu iyo malaxdii malaxdu waa dhiig isbedelay oo doorsoomay walqayu iyo mantagii hadduu xataa mantagu qofka uu ka yimaado uusan doorsoomin xataa cinda jumhuur اfuqahaa waa nijaas weeye waayahay wاlkalbu aygii weeye ayga wاlkalbu wاlkhinziir ayga iyo doofaarka iyo farcu axadimaa midkood faraciisa ama wuxuu sii dhalay ayga iyo doofaarka cayntooda nijaas ah cayntooda ayaa nijaaso ah faraca ay sii dhalaanna waa un la midoo ay aygii uu ri saarto oy neef dhasho neefkaasi waa nijaas orgi hadduu ay dhadigah uu saarto oo ay aydaasi ay dhasho neef neefkaasi waaya oo marka labadiisii labadiisii dhalay midkii xumaabuu raacaya midkii xumaa ayuu ku raacayaa xagga nijaasada wاlmaytatu baktigii ama maytadii ayaa nijaas ah wa shacruhaa tinteedii baa nijaas ah waulfuhaa wadilfuhaa qoobkeedii qoobka maytada waxaa looga jeedaa waa xayawaanaadka bar ahaan ciddida lugta ay ku leeyihiin sida dameerka iyo faraska iyo wixii la kaasaa dayf la yidhaahdaa qoob ayaa la yidhaahdaa wajilduhaa haraga maytadana waa nijaas iyo wacadmuhaa lafteeda horta meyt maxaa la yidhaahdaa meytada waxaa weeyaan maa maata bigayri dakaatin sharciya xayawaankii ku dhintaa gawrac sharciah la'aantii gawrac sharciga hadduuna soo marin naftiina ay ka baxday waxaa weeyaan bakti ayaa loo yaqaanaa siduu doonabaa ku dhintee ama hala ganacgooyo ama meel ha ka soo dhaco ama qof mindi ha geliyo calooشha ha ka geliyo ama intuu gawrac dhaho gawracii شharciga ah yuusan marin oo ha ka tago xididadii la rabi qaar inuu gowraco marka meyt ayuu noqonaya meytada marka dhammaanteed waa nijaas se u dhanta wax laga soo reebay ma jiru mualifku leeya raximah الlahu taعaalى sidaa darteed wuxuu sheegay si aadan u tawahumin in tinteeda ay daahir tahay tinteedii baa nijaasuu kuuri oo qoobkeedii baa nijaasa oo haraggeedii baa nijaasa oo lafaheedii baa nijaasa marka mualif wuxuu ka soo reebay raximah اllahu tacaala saddex afar ayuu ka soo reebay afar shay buu ka soo reebay meytadii ilaa maytat اlaadamiyi aadamiga bini aadanka maytadiisu waa daahir buu ku leeyahay xataa hadduu gaal yahay bini aadamkaas maytadiisu waa aahir waa kau ilaahay subxaana watacala u le walaqad karamnaa bani aadam bani aadamka waan karaamaynay marka jinsi bani aadam oo dhan baa soo gelaya ama ha ahaado muslim ama ha aada gaal bani aadamku marka maytadiisu waa aahir ee nijaas ma aha waa sanadkii iyo kalluunkii maytadiisu waa aahir waljaraadi iyo wamaytat اljaraadi iyo baktigii ayaxa asna waa aahir oo labada xadiidkii baa ku soo arooray wاlmudakaata iyo neefkii la qalay ama la gowracay almubaaxa almubaaxu akluhaa almubaaxa akluhaa ee cunitaankeedii la baneeyey bimacnaa neef hadii la qalo neefkaasna cunitaankiisu uu xalaal yahay oo waxyaabaha bini aadamku ay cunaan uu yahay maytadiisu waa waa macnaha neefkaa la gowracay waa aahir wayaan buu leeyahay nijaas ma ah haddii neef ri ah la gowraco ama neef loah ama neef geelah waa aahir buu ku leeyahay mualifku raximah اllahu tacaala laakiin halkan ishkaal baa soo galayoo waxaa la yidhi waxaan ka hadlaynay ee mustathnaa minhuga ah waxaa weeyaan lasoo istinoonayey waa meytadii baktigii weeye meytaduna waa kaan soo tacriifinoo nidhi waa wixii ku dhinta gowrac la'aanti gowrac sharci aan soo marin dee neefkan la qalay waxa weeyaan de waaba la qale maytada maba ahaba maba ahaba bakti ila kan gawrac sharcigu mare gawraci sharci hadduu mar soo maray dee maytadii maba soo gelayaba aslan sidaa darteed istinaa ooma baahnaba in laga soo reebo laga soo istinoodo ooma baahno sidaa darteed mualifku raximah اllahu tacaala kan dambe inuu ka reebo ayaa wacnayd oo fiicnayd laakiin waxaa laga yaabaa inuu mualifku u qasday inuu qofka mubtadiga u soo dhoweeyo oo u muujiyo neefka la gowracay inuu ka duwan yahay neefka baktiyey oo asagu uusan nijaas uusan u tawahumin neefka la gowracay inuu nijaas yahay oo wuxuu ku leeyahy neefka la gowracay nijaas maahe waa daahir waaya famataa laaqat haadihi الnijaasaatu nijaasaadkan markay la kulmaan hawba اlinsaani qofka maradiisa aw badanahu ama jidhkiisa aw musallaahu ama meesha uu ku tukanayo aw hayrahaa min aljaamidaati ama kayrkeed yani maradii iyo badankii iyo meeshuu ku tukanaya waxaan ahayn oo min aljaamidaati waxyaabaha engegan ah maca rutuubatin qoyaan ayadoo lala qabo ama qoyaan uu jiro fiiha nijaasadii uu qoyaan ay leedahay aw amase fii mulaaqiihaa shaygii la kulmayey uu nijaas leeyahay fain kaana lahaa طacmu haddii ay nijaasadaasi dhadhan leedahay aw lownun ama midab ay leedahay aw riixun ama ur ay leedahay wajaba gasluhaa waxaa waajiba in la maydho xataa yazuula ilaa wasfigaas uu suulo oo aha dhadhankii iyo midabkii iyo urkii uma dabadeetana yaziid wuxuu ku kordhinayaa fii nijaasati اlkalbi wاlkhinziiri nijaasadii eyga iyo doofaarka sita khasalaatin lix maydhi ayuu ku kordhinayaa waaxidatun minhaa mid ka mida lixdaas mamsuujatun ay ku dheehan tahay bituraabin caro dahuurin oo daahir ah oo wax dahiraya wain lam yakun lahaa طacmun walownu wariixun wain lam yakun laha haddaysan lahayn nijaasadii طacmun dhadhan walownun midab wariixun ur in kaanat hadday tahay min alkalbi eygii hadday ka ahaatay iyo walkhinziiri doofaarkii hasalahaa wuxuu maydhayaa sabca hasalaatin toddoba jeer ayuu maydhayaa waaxidatun minhaa mid ka mida toddobadaasi mamsuujatun ay ku dheehan tahay bituraabin طahuurin ciid wax طaahirisa wain kaanat hadday tahay nijaasadaasi min hayrihimaa aygii iyo doofaarkii waxaan ahayn hasalahaa wuxuu maydhayaa maratan waaxidatan hal mar waaya mualifku raximah اllahu tacaala markuu noo sheegay nijaasadii iyo anwaacdeedii loo jiriyey ayuu halkan wuxuu ka gudagelayaa sidii layskaga daahirina nijaasadii nijaasaadkaas sidii laskaga daahirinayay ayuu halkan inoogu cadaynaya famataa laaqat markay la kulanta ayuu yidhi haadihi nijaasaatu nijaasaadkan aan soo xusnay awba اlinsaani qofkii maradiisii aw badanahu ama jidhkiisii aw amase musallaahu meeshuu ku tukanayey aw amase hayrahaa min aljaamidaati ama hayrkeed ashyaadaan soo sheegnay waxaan ahayn oo ah waxyaabaha engegan maca ruطuubatin fiiha ayada oo qoyan nijaasadii ay qoyan tahay aw fii mulaaqiiha ama shaygii la kulmaybaa qoyan bal hadda halkaa iska eg nijaasadu waxaa markii ay shay ku dhacayso saddex xaala mid weey ama inay ayadu qoyan tahay ama afar xaalo ay kama baxsano inay labada shayba hay nijaasadii iyo shay ku dhacaysaba ay labaduba qoyan yihiin ama inay labaduba engegan yihiin ama in uu nijaasadu ay qoyan tahay shaygiina uu engegan yahay ama cagsigeed afartaa xaalo kama baxsano ama saddex xaalaba kusoo ururin karaoo labaduba inay wada qoyan yihiin ama labaduba wada engegan yihiin ama midkood qoyan yahay midna uu engegan yahay hadday labaduba wada qoyan yihiin dee way isnijaasaynayaan ta halkaa inaga dhig haddii midkood qoyan yahay mid kalena uu engegan yahayna oo nijaasadii ay qoyan tahay maradii ay ku dhacaysana ay engegan tahay ama nijaasadii ay engegan tahay laakiin maradii ay ku dhacaysay ay qoyan tahay markaana waa la mid oo way isnijaasaynaya nijaasadii way way ta'iirinaysaa way saamaynaysaa xaaladda saddexaad ah labaduba inay engegan yihiin wax nijaaso oo halkaa ka dhacaysa ma jirto haddii maalan saxaro engegan ay maradii kaaga dhacdo ama meesha aad ku tukanaysay ama jidhkaagiiba ay ku dhacdo dee waad iska tuuraysaao wax ay nijaasadaysa jidhkaagii ma jiro mar haddaysan wax raada aysan ku reebin ilan shay qalalan shay qalalan raad kuma reebe marka nijaasadu ay saamaynayso waa inuu qoyaan jira sidaa darteed mualifku leeyahay maca rutuubatin inay qoyan tahay fiiha maca ruuubatin qoyaan ayadoo jiro fiiha nijaasadii aw amase fii mulaaqiha shay ay la kulmaysa marka nijaasadu hadday marada ku dhacdo ama jidhkay ku dhacdo ama meesha qofku tukanaya ku dhacdo ayadoo qoyan ama shaygii ay ku dhacday uu qoyan yahay mualifkii u kala qaaday laba xaaladood buu kala qaaday inay nijaasadaasi cayniye tahay iyo inay xukmiye tahay oo nijaasada cayniyada waa maxay waa nijaasada leh dhadhan leh ama ur leh ama midab leh saddexdaa mid hadday mid leedahay waxaa la dhahaa nijaasa cayniya ama dhadhan bay leedahay haddaad dhadhan miscarabka saarto dhadhan bay leedahay ama ur bay leedahay haddaad sanka saarto raaixay leedahay ama midab bay leedahayoo oo lagu garanayo saddexdaa hadday nijaasadu ay leedahay waxaa la dhahaa nijaasa cayniya waaya nijaasada xukmiga ahaana way noo imaan doontaa oo mualifku noo sheegi doonaaye waxaa weeyaan waa intaa midna ma leh waa nijaasadii intaa midna aan lahayn laysa lahaa طacmun walaa lownun walaa riixun dhadhanna ma leh midabna ma leh urna ma leh tusaalaheedu waa maxay sida mara ay nijaaso ku dhacday kaadi baa maalan yaa mara ku dhacday maradii baa engegtay kaadidii urkeedii iyo midabkeedii iyo dhadhankeediiba wuu ka tegey wuu ka zuulay maradii laakiin waxaan ognahay meeshaasi inay nijaas ku dhacday waan ognahay laakiin dabayshii iyo cadceeddii baa ka qaadayoo wax raad oo haba yaraatee ku soo hadhay ma jiro nijaase xugmiyaa la dhahaa iyadoo noo imaan doonta mualifku saasuu kala qaaday qaabkii loo daahirinayo fain kaana laha hadday nijaasadii ay leedahay طacmun dhadhan aw amase lownun midab aw amase riixun ur waa nijaasadii cayniyadan soo xusaynaye wajaba asluhaa waxaa waajiba in la maydho xataa yazuula ilaa uu ka zuulo waxa zuulaya waa maxay waa intii la soo sheegay ama midabkii ama dhadhankii ama urkii intaas waa inuusan midna harin haddii xataa mar ama labo ama saddex jeer ba ad maydhide cadadkii laguma xadidin nijaasada cayniga ah waa inaad caynteedii raadkeedii waa inaad baabi'isaa waayahay oo haddii ay u baahato inaan maradii aan xoqo ama aan isku jajabiyo ma waajiba nacam waa waajib inaad inaad isku jajabiso ood xoqdo haddii aan u baahdo inaan saabuun nijaasadii ku maydho maalan waad istijaysatay gacantii raaixo ayay ku reer biyihii saxaradii ay kaga tagtay biyihii caadiga way maydhi waayeen ma waajiba inaad saabuun iskaga maydho markaas kalena ciid haddaad heli karto nacam waa waajib waa inaad zuulisaa wixii aad ku zuulin karto waa inaad ku zuulisaa haddii marka intii tabartaa juhdigaa waad bixisay laakiin midabkiibaad jari kari weyday mar qaarkood dhiigga dumar ka yimaado kale caadada marada wuu ku dhagaa waxaa laga yaabaa inuu ka meerhmi waayo maradii uu ku dhago markaas kole maxaa la samayn ama urbaa gacantii ku hadhay xataa saabuun baad ku maydhay urkii uu ka bixi waayey markaasoo kale maxaad samayn waxa weeyaan waa macfu haddii uu midabkii keliya uu hadho lownkii keligii yaa hadhay ama urkii keligiibaa hadhay laa bas wax dhiba male wax dhiba leedahay ma jiro haddaad ay ku adkaatay inaad zuuliso wax dhiba male laakiin haddii urkii iyo midabkiibaa wada hadhay labadoodii oo wada socda midabkiina waa baaqi urkiina waa baaqi nijaasadii markaasi waa in la zuuliyaa midkood waa in la zuuliyaa ugu yaraa dhib bay keenaysa ma daahir noqonin weli waxaa la mid a ah haddii dhadhanka keligii uu hadhay dhadhanka keligii waxa weeyaan wuxuu la mid yahay midabkii iyo urkii oo wada socda wuu xoog badan yahay dhadhanku wuxuu tusinayaa in ay nijaasadii weli ay baaqi meesha ku tahay oo ma bannaan tahay in eh, la dhadhamiyo nijaasadii nijaasad ba arkayso dee ma bannaan inaad dhadhamiso carabka saarto lakin waxa laga hadlaya waxa weeyaan markii adu aad maydho majaasadii ee aad ka shakido inuu weli wax ka hadhay oo in kale carabkaaga meeshii waad saari kartaa waad dhadhamin kartaa xaaraan ma laakiin adoo arkaya nijaaso inaad nijaaso aad la baashato carabkaaga saarto waa xaaraan waaya uma dabadeetana yaziid wuxuu ku kordhinayaa fii najaasaةi اlkalbi nijaasadii ayga iyo walkhinziiri doofaarkii sita kasalaatin lix jeer ayuu ku kordhinayaa waaxidaة minhaa mid ka mida ay tahay mamsuujaة mid lagu daray bituraabin ciid ciiddaasoo طahuurin oo wax daahirisa mualifku wuxuu leeya raximah اllahu tacaala cayntii nijaasada markii aad zuuliso dhadhankii iyo midabkii iyo urkii kadib hadday nijaasada tahay nijaaso ay ama nijaaso doofaar oo aygii ama doofaarkii uu weel afka geliyey ama uu dhararkiisii uu ku daatay ama uu ku kaajay waxa weeyaan maydhi markii cayntii la zuuliye kadib ayaa lix jeer oo kale maydhaysaa lix jeer cayntu marka hore waa inaad zuulisaa midabkii iyo dhadhankii iyo urkii waa inaad zuulisaa kadib ama hal jeer ha kuu qaata ama laba jeer ha kuu qaadatay kadib baa lix jeer oo kale ayaad maydhaysaa ayuu mualifku leeyahy raximah اllahu tacaala oy midi ciid ku dheehanta marka nijaasadan ayga iyo doofaarka waxaa la dhahaa nijaasa mughallada nijaasadii la adkeeyey baa la dhahaa nabiga alayh الsalaatu wasalaam waa kii xadiidku uu noogu sheegay u yihi طahuura inaai axadikum ida walaga fiihi اlkalbu an yagsilahu sabca maraatin ixdaaha bituraab haddii uu aygu uu weelka afki geliyo ha maydho toddoba jeer oo mid uu ku darayo ciid marka nabiga alayh الsalatu asalaam baa adkeeyey oo culammadan hadda culamada sayniska iyo dhakhaatiirtu waxay leeyihiin mucjizo ayaa ku jirto oo halkanoo waxaa la اktishaafay casrigan in aygu uu leeyahay microbat jerms buu ku reebayaa jermiskaasna meeshii uu carabka saaray haddii aan toddoba jeer oo ciid ay la socoto haddaan la maydhin jermskii kama baxayo xataa haddii saabuun lagu maydho jerms kama baxayo marka waa mucjizo min mucjizaati rasuuli salى اllahu alيه wasalam waaya marka uu leeyahy mualifku raximah اllahu tacaala mamsuujaة bituraab mid ka mid ah ayaa ciid lagu darayaa lakiin marka ciidda lagu darayo waa in ciiddaasi horta ay ahaato ciid daahir ah oo ma anfacaysa ciid nijaasa in lagu daro iyo ciid mustacmala toona ciiddaasna waa in uu biyihii uu ku dhex daraa ama uu ka horreysiiya ciiddii kadibna biyihii uu ka korreysiiyaa ama inuu isku dhex daraa biyihii iyo ciiddii ah, waxaa la diidan yahay ayadoo markii aad maydha kadib inaad ciid keligeed aad ku daadiso ma anfacayso waa inay ciiddii biyuhu isla falgalaan si ay u zuuliyaan nijaasadii ciidda markaan leenahayna ciidda wax aan ahayn booskeedii ma buuxin karo haddii saabuun la isticmaalo ama jaafeerba lagu maydho nijaasadii eyga ma anfacayso waa inay ciid ahaataa maxaa nabigeena ala slat slam baa saa inoogu sheegay mucjisadii haddana markaan sheegaynay dhakhaatiirtu inay dhaheen waa iyo aibadii iyo culamadii saynisku meesha waxaa ku jirta mucjiza nabowia waayahay laakiin hadday nijaasadii eyga iyo doofaarka hadday dhul ku daadatay ka war maala dhul bay ku dhacday nijaasadaasi may u baahanta in la ciideeye maya de dhulkii baaba ciidahaba ciid kale in loo keeno ma bahan waa inuu laakiin dhulkaasi dhul ciid laleeyahay wain lam yakun lahaa طacmu haddii aysan nijaasadii lahayn dhadhan wa lownun iyo wa riixun iyo in kaanat hadday tahay min alkalbi nijaasadaasi hadday tahay min alkalbi eygii iyo walkhinziiri doofaarkii hasalahaa wuxuu maydhayaa sabca khasalaatin toddoba jeer ayuu maydhayaa waaxidatun minhaa mid ka mid ah ay ku dheehan tahay mamsuujatu ay ku dheehan tahay bituraabin tahuur ciid daahir ay ku dheehantahay wain kaanat min hayrihimaa hadday aygii iyo doofaarkii eyrkood ay ka ahaato heyrkood macnaha nijaase wixii ka soo hadhay aygii doofaarka hadday tahayna hasalahaa maratan waaxidatan hal mar unbaa ku filan inuu biyaha ka raaciyo oo saa biyaha u raaciyo tani waxa weya waa nijaasadii xukmiyada ahayd tii horena waxay ahayd saan soo sheegnay nijaasadii cayniyada ahayd nijaasada xukmiyada wakaan nidhi waa nijaasada aan lahayn midab iyo dhadhan iyo urtoona marka nijaasada haddana mualifku laba kusi kala qaadayo haddii eyga iyo doofaarka ay nijaasadaasi ka timid toddoba jeer waa in la meela sidii tii cayniyada ahayd ba ahayd oo mid ka mida ah, lakiin tan lama dhahayo eeg hadda tan lama dhahayo caynta in la zuuliyo tii cayniyada waxaan lahayn cayntii markii la zuuliyo ee lix jeer la meelaya laakiin tan wuxuu yidhi un toddoba jeer ha meelo ilan cayntii midabkii ma joogo oo dhadhankii ma joogo oo urkii ma joogo marka midna hadduu maadaama uusan joogin waxaa weeyaan toddoba jeer abuu meyraya oo mid uu ku dheehayo ciid hadday nijaasada xukmiyada ah ay tahay nijaaso wixii eygii doofaar ka soo harina sida kaadidii iyo saxaradii iyo wixii la midka ahaana oo raadkeedii iyo midabkeedi dhadhankeedii midnaba uusan muuqanin waxaa ku filan in biyo hal mar la raaciyo xataa shardi maaha in la xoqo maxaa yeele wax raada maa muuqdaba biyo in la raaciyo maa yaa waajib ah waaya hal mar buli baa ku filan hal mar laakiin taa kale hal mar lama lahayn ogow hadda nijaasada cayniyada hal mar lama lahayn waxaa lahaa ilaa ay caynta ka zuusha hal mar ama labo ama saddex inta kuu qabato tan laakiin hal mar baa ku filan shardina maaha in la xoqo dalki shardi maaha laakiin taas waxa weyaan qaab kasta oo lagu zuulin karo waa waajib wey waaya wayajibu sabu اlmaai biyihii in lagu shuba ayaa waajib ah calى اlmutanajisi shaygii nijaasoobay in kaana idaa kaana almaau biyuhu hadday yihiin duuna اlqulatayni laba qolodood wax ka yar fain adkhala اlmutanajisa haddii uu geliyo shaygii nijaasoobay fiihi biyihii dhexdoodii lam yahur shaygii mutanajiska ahaa ma daahir noqde ee watanajasa almaau biyihii baaba nijaasoobaya iyo wa mulaaqiihi biyaha wax alla wixii la kulmaa waaya mualifku raximah اllahu tacaala markuu inoo sheegay nijaasadii ku dhacaysay hoobkii maradii iyo badankii ku dhacaysay iyo meeshii lagu tukanayay ayaa wuxuu noo sheegay nijaasadu hadday biyaha ku dhacdo xuumkeedu wuxuu yahay iyo qaabka loo maydhayo shayga mutanajiska ah sabu اlmaa cala اlmutanajis shaygii nijaaso in biyo lagu shubaa waajibah horta shayga nijaas waxaa jira mutanajis iyo najis najisku waxa weeyaan waa shayga cayntiisu ay nijaas tahay sida khamriga oo kale iyo eyga iyo doofaarka waa cayn nijaas ah cayntiisaa nijaas ahda iyo kaadida iyo wix la midka mutanajisku waa maxay waa shay daahir ahaa oy nijaaso ku dhacday oo nijaasoobay mutanajis baa lahaa marka yan iska kaa khaldamin najiskii iyo mutanajiskii fuqahadu saas u kala qaadaa cibaaraadka fuqahadu waa daqiiq way ka duwan yihiin culimmada kaleoo kelimo kasta macnay leedahay kelimo xashwi ah oo iskala soo dhex darayaan ma jirto mafhuumkeeda xataa wuu qastayaa mafhuumka xataa fuqahadu erey kasta way dhahayaan mantuuqiisana way u qastayaan mafhuumkiisana way u qastayaan waaya biyihii in lagu shubo ayaa waajib uu yihi mutanajiskii shaygii nijaasoobay bimacnaa wuxuu ka wada halkan waa masaladii culamada dhihi jireen wuruud اlmaai calى الnijaasati biyuhu inay ku soo arooraan nijaasadii laa wuruud الnijaasati calى اlmaa inaysan nijaasadii biyuhu kusoo aroorin way kala farqiyeen fuqahada shaaficiyadu oo waxay leeyihiin marka ay biyaha lagu shubo nijaasada nijaasadii way daahirinayaan biyihiina ma nijaasoobaya maxaa yl biyuhu tartiib tartiib ba usoo dhacaya ilaa ay caynta nijaasada ay zuusho marka saa darteed malif wuxuu leeya wayajibu sabu lmaai biyaha in lagu shubaa waajiba cala almutanajis macnaha wuxuu ku leeyahay hadhex gelinin nijaas shaygii najiska mutanajiska ahaa biyihii hadhex gelinin laakiin biyaha dusha kaga shub idaa kaana almaau wuxuu mualif ku qayday hadday biyahaas yihiin duuna اqulatayni laba qoladood wax ka yar labada qoladood waa imisa waa ah, waxa weeyaan waa laba boqol oo litir taqriiba taxdiidan ma ah laba boqol oo litir way ka yaraan karaan litir ama laba litir hadday dhiman yihin wax dhiba male waaya waa foosto oo kale hadday biyuhu laba qoladood ka yar yihiin bimacana mesha waxaad ka fahmaysaa biyuhu hadday qolatayn gaadhaan nijaasada waa dhex gelin kartaa haddaadan ka cabsanaynin shaygii mutanajiska ahaa waad ku daahirin kartaa dhexdiisa maala barkad biyo oo kale maradaadii baa kaa nijaasooday ama balli maradii de balligii waad dhex gelin kartaa ama barkadii waad ku maydhi kartaa maxaa yeele balligaasi waa biyo aad u badan kuma nijaasoobayo marada aad gelisay eed ku maydhayso laakiin hadday yihiin biyo qollatayn dhan uun foosto oo kale oo mara mutanajis aad gelinayso waa laga yaaba inay ku doorsoomaan waa laga yaaba inay ku doorsoomin saa darteed waxaa fiican in laga fogaado lakin biyuhu hadday mustabxir yihin badan yihiin waa caadi wax dhiba male fain adkhala اmutanajisa waa cagsigii ti haddaan soo sheegayna mualifkii wuxuu ka ixtiraasayaa mafhuumkii manduuqii masle hadduu soo sheegayo wuxuu leeyahay shaygii nijaasoobay hadduu dhex geliyo fiihi biyihii qolatayn ka yaraa maalan foosta dhexdeed foosto kala barhkeed oo kale oo biyo ah ayaad shay mutanajis ah oo nijaasoobay aad dhex gelisa lam yahur shaygii mutanajiskaa ama kuma daahiroobayo horta waa o shaygii kuma daahiroobayo maxaa yeele biyihii buu nijaaseeyey markuu biyihii nijaaseeyena dee biyihii kama zuulinayaan nijaasadii kama zuulinayaan way isla wada nijaasoobeen biyihii iyo asagiiba asaguna marka hore mutanajis bu aha biyihin uu sii nijaaseeyey watanajasa almaau biyihiina way nijaasoobeen wa mulaaqiihi iyo biyaha wax kasta oo ay la kulmayen weelkii ay ku dhex jireenna nijaas buu noqonayaa haddii maro kale lagu maydhana ama lasii dhexgeliyana maradaas nijaas bay noqonaysaa sidaa darteed masalada maanta waxay aad noo qabsataa khasaaradda markay dumarka ku maydhayaan in lagu baraarujiyo wey marka dharka ciyaalka mutanajiska ay ku maydhayaan waa inay dharkaas marka hore ay horta daahiriyaan oy maydhaan nijaasadii ka zuuliyaan kadibna ama biyo ay dusha kaga shubaan oo nijaasa ka saaraan kadibna ay wasakdi ay kaga maydhaan khasaaradii ama markay khasaalada ay ku maydhaan kadib inay biyo ka raaciyaan oy ku maydhaan laakiin intay khasaalada geliyaan oy biyo dusha kaga shubaan biyada biyaha khasaalada geliyan waa naqaanaa qulateyn ma dhammo oy isku wareejiyaan oo dharkii daahirka ay dharkii nijaasa isdhexgeliyaan kadibna laga dhex saaro ayagoo biyo laga daahirin oo dharkii la waro dee wixi o dhan ba isla fadaroobay o isla nijaasoobay marka masaladaas aad ha looga taxadaro dumarkana way ku balan tahay halagu baraarujiyo waayah wayajibu calayhi waxaa waajib ku ah qofkii alistibraa'u inuu iska hubiyo min albowli kaadidii xataa yagliba calaa dannihi ilaa malihiisa uu kaga qaalib noqdo annahu e, kaadidaasi laa yacuudu inaysan soo laabanaynin walaa yakhruju inaysan soo baxaynin uma dabadeedna yastanji wuu istijhaysanayaa wayurkii wuxuu soo dhaadhicinayaa duburahu dabadiisii xataa yaksila ilaa uu ka maydho maa fii abaqaati waxaa laalaabkiisa ku sugan dabadii oo min anajaasati nijaase ah wayadlukuhu gacantii uu marmarinayaa xataa yagliba calaa danihi ilaa malihiisii uu kaga xoogaysto oo kaga raajix noqdo ama kaga gaalib noqdo zawaalu طacmi اnajaasati nijaasadii dhadhankeedii inuu zuulay walownaha iyo midabkeedii wariixha iyo urkeedii waayahay wamataa laaqat الnijaasaat اlmadkuuraةu markii ay la kulanto nijaasaadkii lasoo sheegay almaa biyihii fain kaana hadduu yahay biyahaas hadday yihiin qolatayni laba qoladood lam yanjus ma nijaasoobayaan ilaa in hayarat inay dooriso mooyaane طacmahu biyihii dhadhankoodii aw lownahu ama midabkoodii aw rixahu ama urkoodii wayaطhuru biyihii qolataynkii ka yaraa hadday nijaas hadday biyihii qolataynka ah hadday nijaasoobaan waxay ku daahir noqonayaan bizawaali tagayuri doorsoonkii inuu ka tago wain kaana hadday yihiin biyihii nijaasada biyihii hadday yihiin minha kuwa ka yar qolataynkii yanjusu waxay ku nijaasoobaan bilmulaaqaati nijaasadii la kulankeeda oo keliya ay ku nijaasoobaan wain lam yataayar yuusaman doorsoomine wayahur wuuna ku daahir noqonayaa biyihii bibuluuqihi qolatayn biyihii macnaa qolatayn ka yara waxay ku daahir noqonayaan inay qolatayn gaadhaan ayagoon doorsoon lahayn wamataa laaqat الnijaasaat اlmadkuuratu nijaasaadkii lasoo sheegay markii ay la kulmaan maa'ican shay dareeraya hayra almaa'i oon biyo ahayn tanajasa wuxuu ku nijaasoobayaa shaygaa dareeraha aan biyaha ahayn bimulaaqaatihaa nijaasadii inuu la kulmo oo keli ayuu ku nijaasoobayaa qaliilan ha ahaado mid yar aw amase kaiiran mid badan ha ahaado tagayara ha doorsoomo aw amase lam yatagayar yuusan doorsoomin walaa yahuru qau weligiina ma daahir noqonayo waaya wayajibu calayhi istibraa qofkii waxaa waajib ku ah inuu iska hubiyo kaadidii oo waxaa looga jeedaa markii qofku uu kaadida uu guto waa inuusan degdegin oo markiiba uusan biyihii ku shubine uu xoogaa u yar kaadiyo intuu ka hobsanayo inay kaadidii qumaati oo go'day maxaa yeeley haddii uu markuu saa kaadida u dhammaystaba uu ku mayri ku bilaabo waxaa laga yaabaa kaadidii oo weli soo da'aysa oo socota inuu biyihii uu mariyo ku shubo oo dabeetana biyihii iyo kaadii ay waxbaba daahiradii aysan ansixin oo kaadiina ay socoto biyihiina ay dhex yaacdo sidaa darteed waxaa waajib ku ah inuu iska hubiyo kaadiina ka go'day dad badan way dhacdaa intay suuliga galaan ayaa waxaa arkaysa ayagoo nus daqiiqo ku jirayo goormay kaajeen goormay iska maydheen waad yaabi marka qofka waa inuu iska hubiyaa suu iskaga hubinayase waa inuu xoogaa u kaadiya unbaa muhiim ah inuu xoogaa u yarkaadiyo kaadida markuu guto unbaa muhiima fuqahadeennuna waxay leeyihiin waxaa habboon inuu si alla si uu iskaga hubin karo inuu iskaga hubiyo in kaadida ka go'do tusaale ahaan inuu xubintii uu gacanta saa ugu soo yardeliego inuu yar dhadhaqaajiyo inuu xoogaa yar tanaxnax sameeyo <clears throat> u dhaho ama inuu yar socsocdo iyo wixii la mid ah ayuu iskaga hubin karaa bay dheheen lakiin shardi maaha taas macnaheeda dadko dhan shardi ma ah waxaa weeyaan waajibna maa inuu saas yeelo laakiin waa ay habboon tahay bay leeyihi waxaa muhiima ah un inuu iska hubiyo qofkii inay kaadadii ka go'day laakiin inuu kusii talax tagana ma aho oo uu waswaas uu xadulwaswaas ay gaadho oo uu maantao dhan suulihi ku jiro dha kaadii baa iga socoto waxbaan iska hubinaya waxbaa iga socdo taasina waswaas bay keenaysaa shaydaankii halkaa kuu soo dhex raacaya iska ogow iska ilaali waaya wayajib caleyh waxaa waajib ku ah alistibraau inuu iska hubiyo min albowli kaadidii inay ka istaagtay xataa yagliba calaa dannihi ilaa malihiisi ay kaga qalib noqoto annahu laa yacuudu inaysan soo laabanaynin walaa yakhruju inuusan soo baxayn uma dabeetana yastanji wuu istijaysanayaa qaabkii u istijaysanayu mualifku wax yar ishaarayo wuxuu yidhi wayurkhii wuu soo dejinaya ama wuu soo dhaadhicinaya duburahu dabadiisii oo maxaa laga wadaa macnaha qofka markuu saxroonayo saxradu ka imaato yuusan dib u celinin duubirki yuusan dib u celinin maxaa yeele nijaasadii baa weli ku jirto inta uu ka maydhay waa inu yarkaadiya oo dabadii soo yardhaadhiciya si uu nijaasadii iskaga maydho markuu si fiican iskaga maydho ayuu markaas ayuu ayuu celin karaa wayurkii dubaroo dabadiisu soo dhaadhicinaya xataa yaksila ilaa uu ka maydhu leeyahay maa fii abaqaati waxal alaafkiisa ku suganoo mina nijaasati nijaasa ah fiqigu xishood ma leh ogow fiqi marka laga hadlayo ya masaaئisha sharciga ah lagama xishoode e wax kasta carabkaa lagu dhuftaa ya waa kii caaisha ay tiri radi allahu canha raxima allahu nisaa alansaar lam yamnachuna alxayaa an yatafaqahna fi اddiin ilahi ha u naxariiso dumarkii ansaarta xishoodkii ooma diidin inay fiqiga bartaan oo gabadh nabiga u timaado alayh الsalatu wasalaam u weydiisay ya rasuul allah yani gabadha haddii ay isku janaabood habeenkii oo biyo ka yimaadaan maxaa ku waajibaya su-aasha noocaasa weydiisa bal dumarka dhammaanteed intay sheekh u timaado weydiin kartaa su-aashaas marka dhiiranaanteedii iyo geesinimadeedii baa cajab gelisay ah, caaisha radi allahu canha marka waxay tihi allah u naxariisto dumarkii ansaarta waxay ahaayeen kuwa aan ka xishoodin inay fiqiga bartaan oo macnaha su-aalaha aan la gabarayn saa darteed masaaisha hadda aan sheegsheegayno yaan laga jiraacyoo nooxogaa jidka lasgelin oo sheekhu muxuu leeyahay iyo waxa uu akrinaya waa baxaya la dhihin waa fiqigii weeye fuqahaduna saa umay u hada cadcadiin waxma qarqariyaan maxaa yeele waxay leeyihiin alfaad sariixa in la isticmaalo weeye qur-aanka waad arteen xoogaa alfaadda noocana markuu sheegayo kinaayo isticmaala alfaadda sariixa qur-aanku ka leexda ya laakiin fuqahadu alfaad sariixa isticmaalaan oo cadcad maxay saa u yeelayaan fiqi inay dadka u caddeeyaan kinaayo way ka saaraan fuqahadu hadalkoodu wuu cad yahay wax ka sii waaweyn baa noo imaan doona insha allahu tacala waayahay wayurkhi wuu soo dhaadhicinaya duwaro dabadiisa xataa yaksir ilah ka dhaqo maa fii abaqaati wax laalaabkiisa ku sugan macnaha laalaabka ay dabadu leedahay waa in uu nijaasadii si fiican uga maydhaa marka uu sijaysanayo wayadlukuhu gacanta ayuu marmarinayaa xataa yaglib calىa dannihi ilaa malihiisa ooga qaalib noqdo zawaalu طacmi nijaasati nijaasada dhadhankeeda inuu zuulay walownuhaa iyo midabkeedii urkeedii mar u fiirso yaglib calaa dani ergaasaan ugu soo noqnoqonaya in malahiisa qofka mukalafka unbaa cibro leh in malahaaga ay ku haalib noqoto ama ay ku xoogaysto in nijaasadii ay zuushay in muhiima yaqiin inaad shardi ma ah yaqiin shardi maa ilahay kuguma kalifin waa in qalbigaaga ay ku xoogaysato alleelahay nijaasadaasi waan iska maydhay mar haddaad malaha ay ku xoogaysto way kuu dhan laakiin adoo ka shakisanoo sle talow madaahir baa nijaas talow nijaasadii waa ku hadhay adoo mutaradid ah markaasoo kale waa inaad maydhaa ilaa malaha ka qaalib noqoto boqol kiiba toddobaatan sideetan haddaad gaadho khalaas uu kaa dhacay saas darteed dadka wasaas ku dhaca maxaa wasaas u keena waxay rabaan inay yaqiin gaadhaan yaqiintan waa adagta in la gaadho sooma boqol kiiba boqol bay rabaan ina hubiyaan sheegan inuu daahir noqday boqol kiiba boqol in la gaadhina waa adagta marka wasaas baa ku dhici maanta o dhan bu si amaam ku jiro maanta o dhan bu wax mayri oo maanta o dhan bu ismayri oo wuxuu ilah ku kalifin bu isu kalifay marka fiqigi markaad barato waswaasku kaa yaraanaya waswaasku uu kaa yaraanaya inta badan waswaas wax ku dhaca cilmigooda uu yar yahay ee jahligu ku badan yahay uu ku dhaca waswaasku waayahay wamataa laaqat الnijaasaat اlmadkuuraةu nijaasaadkii la soo sheegay marka ay ku dhacaan almaa biyihi fain kaana qulatayni biyihii hadday laba qolodood yihiin macnaha laba boqoloo litir lam yanjus biyihi ma nijaasoobayaan ilaa in hayarat inay doorisa mooyaan nijaasadii طacmahu dhadhankiisii macnaha biyihii inay dhandhig ka dooriso aw lownahu ama midabkiisii aw riixahu ama urkiisii macnaha biyuhu laba xaaladood ba alifku kala qaaday raximah اllah biyo qolatayn gaari inay yihiin waa laba boqoloo litrsan soo xusnaye iyo biyo ka yar biyuhu labada xaaladood mid kama baxsan ama waa inay biyuhu qolatayn gaadhaan iyo wixii ka sii badan laba boqoloo litr iyo wax ka sii badan ama inay ka yar yihiin labadaa mid wey haddii ay qollatayn gaadheen laba boqoloo litr iyo wixii ka sii badan nijaaso ku dhacda keliya kuma nijaaso weyaan mualif ku leehay raximah اllahu tacaala ilaa xaalad kale ama ku nijaasoobayaan markii nijaasadaasi saddex mid laga helo oo ay dooriso biyaha midabkoodii ama urkoodii ama dhadhankoodii mid ka mida ah hadday dooriso markaas nijaasadaasi waa la hubaa inay sheeg bilijmac culamado dhan wa isku waafaqsan inay shaygaasi u nijaasiya mar hadday midabkii ama dhadhankii ama warkii zuuliso haddayse nijaasadu kay biyuhu ay ka yar yihiin laba qollatayn hadday ka yar yihiin maalan boqol litir oo kale ama konton litir oo kale oo biyo ah ama jirgaan biyo ah nijaase hadday ku dhacdo wuxuu mualifku leeyahy raxima llah si noo imaan doonta la kulankeeda keliya ku nijaasoobayaan mujarad inay nijaasadaasi gaadhay biyihii yaybana doorinine biyahaasi waa nijaas waa haddaysan qolatayn gaadhin xataa hadday midabkii aynaysan doorin oo dhadhankii aynaysan doorin oo urkii aynaysan doorin waa masale khilaafiya طabcan lakin madhabka imaamkeena hadda inagu akhrinaynayo madhab imam الshaafici raximah اllahu tacaala waa sidaasuu mualifku leeyahay oo xadiidka loo cuskadayna waad garanaysaan waa xadiidkii caanka ahaa idaa balaga almaau qulatayn lam yaxmil اlkhabaث biyuhu hadday qolatayn gaadhaan nijaasada ma xambaaraan macnaha kuma nijaasoobayaan nijaasadu inay ku dhacdo kelia xadiidka mafhuumkiisa waxa weyaan hadday qollata inaysan gaarin inay nijaasada xambaarayaan oo macnaha nijaaso kastoo ku dhacda inay ku nijaasoobayaan waayahay biyaha marka qollatayn gaadhay hadday nijaasadii ay dooriso dhadhankii ama midabkii ama urkii ay dooriso maxay ku daahir noqonayaan mualifku wuxuu leeya waxay ku daahir noqonayaan wayadhuru bizawaali اtagayur in doorsoonkii ka zuulo un bay ku daahir noqonayaan oo biyahan qolatayn bay ahaayeen waa in urkii dhadankii iyo midabkii uu ka zuulo maalan biyihi ayago waxba lagu darin bay laba cish saddex cisho ama isbuuc bay joogeen maalin dambe waxa loo yimaada ayagoo biyihii urkii nijaasadii u ka tegey ama dhadhankeedi ama urke ama midabkeedii oo caadi noqday waa la isticmaali karaa maadaama biyihi qolatayn yihiin foostadii biyaha ama taangigii biyaha nijaasada ku dhacday ayaa waa nijaasadii doorisay ayaa waxa la arkay wiig kadib iyadoo nijaasadii midabkeedii iyo urkeedii dhadhankeedu ka tegey waa waa daahir biyahaasi waa la isticmaali karaa haddii sidoo kale biyo kale lagu duldaro oo lagu kordhiyo oo lagu badiyo oo nijaasadii ay e- doorinteedii ay ka baxdana waa la mid un haddayse biyuhu ka yar yihiin qolatayn waa ka mualifku noo sheegaye wain kaana aqala min hadday biyuhu qolatayn ka yar yihiin yanjusu waxay ku nijaasoobayaan bilmulaaqaati yani la kulanka nijaasada oo keli ayay ku nijaasoobayaan wain lam yataayar yaysaman doorsoomin macnaa hadday dhibic nijaas ay soo gaadho tusaale ahaan baaldigii biyahaad ku meedhanaysay ayaa kaadi kaadidii ayaa ayaa soo gaadhay dhibic kaadi ayaa ku dhacday markii aad baaldigii egtay wax doorsoona haba yaraatee kuma aragtid midabkii iyo dhadhankii iyo urkii toona waxaad leedahay biyahani ma doorsoomina waa daahira waa iska isticmaali maya maadaama biyahani qollateyn ka yar yihiin madhabka imaam shaafici raximah اllah ah, madhabkeenna waxaa weeyaan in ay biyahaasi nijaasoobeen oo nijaaso lagu xukminayo waaya marka biyahaasi markay nijaasoobeen qollateyn ka yar maxay ku daahir noqonayaan wayahuru waxay ku daahir noqonayaan bibuluuqihi inay gaadhaan qolatayni laba qolodood biyihii haddii ay ahaayeen foosta haafkeedba ahaayeen nijaasa ku dhacday way doorsoomeen waan badino oo biyo kalaan ku dul darray foostadii baan buuxinay dhadhankii iyo urkii midabkii nijaasada way ka tageen markaasi biyahaasi waa aahir wey saas ujeeda mualifku raximah ullah marka biyaha lagu badinaya ee qolatayn gaarayan waxaa shardi ah in aysan doorsoomin ayaa shardi ah oo doorsoonkii u ka bao ayaa shardi ah wamataa laaqat inijaasaat اmadkuuratu nijaasaadkii lasoo sheegay markay la kulmaan maa'ican shay dareeraya oo hayraاlmaai biyo aan ahayn nijaasadii waxa ku dhacday shay aan biyo ahayn oo dareero ah tusaale ahaan oo kale ama subagii ama batroolkii ama caanihii ama wax kasta oo dareero ah oo aan ahayn biyo ayay nijaaso ku dhacday tanajasa shayga dareeraha uu nijaasoobayaa bimulaaqaatihaa nijaasada la kulankeedii ayuu ku nijaasoobayaa qaliilan ama ha yaraado aw amase kaiira ha bato tagayara ha doorsoomo aw amase lam yatahayar yuusan doorsoomin bimacnaa hamoodin buu ku leeyahy mualifku raximah اllahu tacaala markuu hadlay biyaha in loo kala qaadayo wixii qolatayn gaadhay waxaan gaadhin ayaa wuxuu ku xuumkaasi wuxuu khaas u yahay biyaha laakiin wax biyaha ka soo haray looma kala qaadayo qolatayn iyo wax ka yar iyo looma kala qaadayo ama ha yaraado ama ha bannaadee hadday nijaasaba ku dhacdo shay dareero oon biyo ahayn caanihii subagii malabkii batroolkii iyo wax la midkaa ah, hadday nijaaso ku dhacdo hadduu doono foostooyinba ha ahaadee ama taangi dhan oo ha ahaadee waxa weeyaan wuu nijaasoobayaa buu ku leeyahay ama ha doorsaaba yuusan doorsoomin maxaa yeelay quwadan waaa iska nijaasada la iskaga dafcin la iskaga riixayo ilahay wuxuu ku khaas yeelay biyaha biyuhu waxay leeyihiin waa shay mutahir wax daahiriyo oo sidaa darteed quwo ay nijaasada iskaga dafciyaan bay leeyihiin laakiin waxyaabaha kale quwadaas male walaa yahuru a mana daahirooba yuu leyahy mualifku intaa keliya ma nijaasooben oo shaygii maayacay dareeraha biyaha ahayn nijaasoobay intaa keliya ma ahee haddii xataa isku dayda inaad daahirso ma daahirin kartid subag ayaa kaa maxaanku dhahaaye foosto subag ah ayay uu jiir ku baktiyey tusaale ahaan oo foostadaas weliba ay tahay dee subag dareero ah subag ingegan kama hadleen oo dareero waa shardi inu shaygu dareero ahaa haddii aad isku dayda inaad daahirso ma daahirin kartid haddii xataa subagkaad aad ku darto iyo haddaad biyo ku dhex darto iyo haddaad wax kasta samayso iyo haddaad biyo ku shaandhayso ma daahiroobi ku leey mualifku raximah اllahu tacaala halka ayuu cashirkeenu noogu joogaya in sha allahu tacaala wjazakum اllah khayr wslى اllah wslm alى nabiyina mxamed walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin